الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل ولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا وقد يكون النعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل وصب بذي الإعمال تلوا واخفض وهو للنسب ما سواه مقتضي وجرأ وانسب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهب وكل ما قرر لاسم فاعل يضى اسم مفعول بلا تفاضل fahuwa ka ficli siiqa lilmafcuuli fii macnaahu kalmucdaa kafaafan yaktafi waqad yudaafu daa ila smin murtafic macnan kamaxmudu lmaqaasid اlwariic icmaalu smi اlfaacili hada maxalu ismu faacilin ismi faacil ka ficlihi ficligii ayuu la mid yahay fi lcamali camalka ayuu kula mid yahay in kaana waa haddii uu yahay can mudiyihi bimacsilin makaanu fogaansho mid ku sugan can mudiyihi maadinimadiisa makaanu fogaansho waa haddii uu kaga sugan yahay oo wawaliya uu ku xigo istifhaaman istifhaam uu ku xigo ow xarfa nidaa'in ama xarfu nida uu ku xigo ow nafyan xarfa nafyin nafyi xarafkii uu ku xigo ow jaa u yimaado sifatan xaal uu sifo yahay ow musnadan xaal uu yahay musnad khabar xaal uu yahay wuxuu ka bilaabayaa halkani musanifka raxmat ullaahi calayhi ismiga faacil camal falkii owsaanta ulayhu ku yimaado qiyaas iyo shaadba baab buu ku keeni doonaa musanifka halkani wuxuu ku sheegayaa ismiga faacil camal camalfalidda sida ficliga uu camalfalayo ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo amhilatu lmubaalaqa saddexdaasuu rabaa inuu baabka ku wada qoro saddexdaasi siday u camalfalayaan ismi faacil ayuu u soo hormariyey ismiga faacil isbilowga labaa loo kala qaadi al inuu wato iyo inuusan wadanin silata al inuu yahay iyo inuusan ahayn silata al haddii uu noqdo bilaa shardin ayuu camalfalayaa musanifkaa soo wada wain yakun silata al fa filmudi wagayrihi icmaaluhu qad urtudiyu ayuu soo wada al hadduusan sila u ahayn oo al uusan wadanin afar shardi ayuu ku camalfalaa musanifka laba shardi buu qoray labaa loogu daraya labada musanifka uu qoray waxa weeyaan ismiga faacileen alwadanin ee macnihiisa waa inuusan maadi ahayn xaalo iyo istiqbaal midun waa inuu yahay shardi wey shardi labaad ictimaad waa inuu haysto labadaa shardi ayuu ku camal falayaa bilaa al haddii uu yahay macnihiisa waa inuusan maadi noqonin maadi noqonin waxaa loo leeyahay ismiga faacil si gaar ahaaneed ficliga mudaaricu u shabbahaa wuxuuna ka shabahayaa xarakaadka iyo sakanaadka yacnii ficliga mudaaric meesha uu ka reeban yahay ismiga faacil waa inuu ka reebmaa meesha uu ka xarakaysan yahayna ismiga faacil waa inuu ka xarakoobaa miaal yadribu oo ficli mudaarica ah. ismigiisa faacil waa daarib daarib iyo yadribu markaad eegto mid walba waa afar xaraf afartaa xaraf xarafka hore wuu xarakaysan yahay kan labaadna wuu reeban yahay kan saddexaad wuu xarakaysan yahay kan afraadna xarfulciraabkii wey way iswaafaqsan yihiin ismi faacil iyo ficli mudaarica ee ismiga faacil ay isku masder ka yimaadeen xarakaadka iyo sakanaadka iska waafaqayaan maadaama si khaas ahaaneed ficliga mudaaricu u shabahayo wuxuu camalfalayaa ficliga mudaaric macnuhuu tusin jiray marka uu tusiyo oo ah xaalo iyo istiqbaal miduun maadi waa hadduusan tusinin waa yahay isla markaana ictimaad waa inuu haysto ictimaadkaana wuxuu noqon karayaa nafyi in laga hormariyo istifhaam in laga hormariyo xarfu nidde in laga hormariyo mubtada in laga hormariyo muhbarun mukhbarun canhu uu noqdo yacnii mukhbarun bihi uu noqdo mubtadaa laga hormariyey isna isagaa mukhbarun bihi noqday oo musnad weeye waxyaabahaasi ayaa wuxuu noqonayaa ictimaad shuruudaasi waxaa loo shardinayaa labadaa shardi ismiga faacil mafcuulun bihi marka uu nasbinayo yaa labadaa shardi loo shardin mafcuulun bihi hadduusan nasbinaynin ismi daahire hadduu rafcinayo faacil ayuu qaadanayaa mafcuulu bihina ma qaadanayo faacilkana ismi daahire weeye ama damiir baarisa labadaa midun haddii uu rafcinayo hal shardi ayaa loo shardinay shardigaasi waa ictimaad inuu haysto macnihiisa waa inuusan maadi noqonin looma shardinayo ictimaad inuu haysto oo keliyaa loo shardinay waayahay yahay damiir mustatire haddii uu rafcinayo ama daraf iyo jaar iyo majruur iyo waxyaabaha uu ku camalfalayo xaalo iyo tamyiiz iyo arrimahaasi bilaa shardin ayuu ku camalfalay ismiga faacil hadduu rafcinayo damiir mustatir ama macmuulaadkii kaleen mafcuulu bihi ahayn uu ku camalfalayo bilaa shardin ayuu camalfali mafcuulu bihiga marka uu ku camalfalayana afar shardi ayaa loo shardini marka uu faacil daahira ama damiir baarisa uu rafcinayana hal shardi ayaa loo shardini faacil daahira ama damiir baarisa haddii uu rafcinayo ictimaad inuu haysto oo keli ayaa loo shardini mafcuulun bihi marka uu nasbinayana afar shardi ayaa loo shardini laba musanifkaa qoray macnihiisa waa inuusan maadi noqonin ictimaad waa inuu haystaa musaqar waa inuusan ahayn waa inaan la tasqiirinin shardi saddexaad wey qabla alcamal waa inaan la sifaynin intuusan camal falin waa inaan la nactiyaynin afartaa shardi mafcuulun bihi marka uu nasbinaya ayaa loo shardin shuruudaa jumhuuru naxwiyiin ayaa shardinaya mutafaq ma kisaa'i wuxuusan shardinaynin macnaha waa inuusan maadi noqonin oo wuxuu leeyahay macnihiisa maadi haddii u yahay xataa wuu camalfali karaya oo mafcuul bihi wuu nasbini kisaa'i baale akfash iyo kuufiyiinna waxay leeyihiin ictimaad looma shardinaye bilaa ictimaadin ayuu camalfalayaayoo mafcuulu bihi nasbinayaayoo faacil daahira rafcinaya kuufiyiin iyo akhfash ayaa madhabkaa wata baabulmubtada'i walkhabar markii aan soo marayni musanifku wuxuu sheegay mubtadaha laba qayb ayuu u qaybsamaa mubtadaun lahu lahu khabarun iyo mubtadaun lahu marfuucun sada masada alkhabar mubtadaun lahu marfuucun sada masada alkhabar wuxuu ahaa wasfi marfuuciisa ku kaaftoomay wasfi ismi faacil rafcini wabigaa ismiga ee wasfi faacil daahira rafcinaba ama damiir baarisa rafcinayo wasfigaa faacilka daahirka rafcinaya waxaa shardiyaha ictibaad inuu haysto ictibaad inuu haysta mubtadanimada looma shardinaynin ee waxaa loo shardinayaa camalfalayda ismi daahira uu ku camalfalayo ayaa loo shardinayey akfash iyo kuufiyiin ma ayan shardinaynin musanifka matni wuu ku soo qoray waqad yajuusu naxwu faa'izun ulurashid wakiilaha faa'izuna bilactimaada ismi daahir inuu rafciyo way dhici kartaa akfash iyo kuufiyiin madhabkoodu uu ahaayo basriyiin iyo jumhuuru naxwiyiin ictimaad ayay shardinayaan siday u shardinayaanba macnihiisa inuusan maadin noqonin ka ficlihi ficligii ayuu la mid yahay ismu faacilin ismi faacil filcamali xagga camalfalka ayuu kala mid yahay filcamali buu leeyahay camalka oo keliyuu kala mid yahay laakiin min kulli jaanib kala mid maaha waayo ficliga bilaa shardin uu camalfalaya isna shuruud ayuu ku camalfali aaniyan mafcuulu bihiga ficliga daba yaalla laam in lagu jaraa qiyaas ma aha laamta lagu jara zaa'id maxdub ay noqona qiyaasna ma aha amaa ismi faacil mafcuulu bihigiisa laam in lagu jaraaba qiyaasa laamtaana laam taqwiya la yidhaahdaa sida facaalun limaa yuriidu iyo daaribun lizaydin inaad tidhaahdaa kuu bannaan in kaana waa haddii uu yahay bimacsilin makaanu fogaansho mid ku sugan can mudiyihi maadinimadiisa makaanu fogaansho waa haddii uu kaga sugan yahay oo waweliya uu ku xigo istifhaaman ictibaad waa inuu haysto ujeeda waweliya uu ku xigo istifhaaman istifhaam uu ku xigo ow xarfa nidaa'in ama xarfunida uu ku xigo ow nafyan ama nafyi uu ku xigo ow jaa uu yimaado sifatan xaal uu sifo yahay ow musnadan khabar xaal uu yahay uu yimaado wqad yakuunu nacta maxduufin curifa yastaxiqu alcamala aladii wusif waqad yakuunu inuu noqdaa suurowdaa nacta maxduufin mid la xadfay nactigii maxduufka oo curifa la yaqaano oo fa yastaxiqu u muto aladii ki alcamala camal aladii camalka wasifa loo tilmaamay yacnii sifa nima inuu cuskadaa suurowdaayo ismigii faacil nacti inta uu noqdo mancuudkiisa uu ictimaado sidaana uu ku camalfalo mancuudka uu ictimaadayo maxduuf inuu noqdaa dhici karta sidaa ayuu u jeedaa yani mancuudka inuu mawjuud yahay waxba laazim ma aha baabunacti waxaan ku mari doonnaa in sha allahu tacaala wamaa min almancuuti wanacti cuqil yajuuzu xadfuhu wa fi nacti yaqin nacti iyo mancuud minka soo daliil uu tusiyaa in la xadfaa bannaan haddaba ismigan faacil mancuudkiisii in la xadfo mancuudka maxduufka inay ictimaadu u yahay wax dhici kara weeye bishardi mancuudka maxduufka ee waa in la garanayo sidee loo garani wasfigana ayaa khaas u leh ama qariino lafdiyooo ku tustaa la haya wakam maali'in caynayhi min shayi hayrihi idaa raaxa naxwa aljamrati ilbiidu ka dumaaya baytu shaacira wakam maali'in maali'ani waa ismi faacil caynayhina isagaa mafcuul u qaadanaya maali'an ismiga faacila wuxuu cuskanayaa mawsuuf maxduufa oo wuxuu noqon lahaa wakam shaksin ruux shaksiga oo maali'in buuxinaya min ayri hayihi wuxuusan lahayn waqad yakuunu inuu noqdaa suurowdaa nacta maxduufin midla xadfe nactigiisa inuu noqdaa suurowdaa maxduufka oo curifa la yaqaano oo fa yastaxiqu alcamala camal aladii camalkii wusifa loo soo tilmaamo wain yakun silata alfa fi lmudi wagayrihi icmaaluhu qadurtudi wain yakun wasfigii haddii uu yahay silata al al siladeeda haddii uu yahay faicmaaluhu camalsiintii qad urtudiya waa la raadi noqday filmudiyi maadi ayaa looga raadi noqday iyo wagayrihi maadi eyrkii yacnii waxaan u qaybinay ismiga faacil marka uu camalfalaya al inuu wato inuusan wadanin al hadduusan wadanin afar shardi ayaa la shardiyey al hadduus watana bilaa shardin ayuu camalfalaya macnihiisoo maadia ah, muxuu ahaa ayuu iska camalfali bilaa shardin ayuu camalfali sida ayuu ujeedaa wa in yakuun haddii uu yahay wasfigii ismigii faacil silata al siladeeda haddii uu yahay fa icmaaluhu camalsiintii filmudiyi maadi lagu camalsiiyo iyo wakayrihii maadi geyrkiiba lagu camalsiiyaa qad urtudiya waa la raadi noqday inta shardiya yakuun ficlu shardigiiyo jasmisan fa ismiga waa damiir mustatir ah silata alla waa khabarkii faicmaaluhu qad urtudiya jumlada mubtadaah iyo khabarka iska saaranna jawaabu shardigii weeyaanoo fa wadato fadii raabitada ahayd fi lmudiyi jaara majruurka icmaaluhuda ku tacalluji waa masdere masderka macmuulkiisa in laga hormariyo aad looma ogola hee daruuratu nadbi weeye dee ama darafka jaar iyo majruur iyo daraf waa la tawasucsani waxaa kaloo bannaan qad urtudiya in lagu tacallujiyo ficliga khabarka dhacay macmuul uu leeyahay mubtadaha in laga hormariyo taana lama ogola he waa darf iyo jaariga majruur ama daruuratu nadbi facaalu aw mifcaalu aw facuulu fii karati can faacilin badiilu fayastaxiqu maa lahu min camali wa fii faciilin qalla daa wa faciili facaalu aw mifcaalu aw facuulu saddexdaa wasani badiilun bedel weeye can faacilin faacil ayay bedel ka yihiin fii karatin waxbadin dhexdeeda ayay bedel oga yihiin fayastaxiqu madkuurkaa wuxuu mudani maa wixii lahu faacil u sugnaa min camalin xaaluu camal yahay waqalla wuu yaraaday daa camalka fii faciilin iyo wa facilin ayuu ku yar yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa baabku wuxuu kaga hadlayaa hadlayaabaa nina musanifka saddex arrimood ismi faacil amhilatu lmubaalaqa iyo ismi mafcuul saddexdaa arrimood ayuu doonayaa inuu uga hadlo ismigii faacil wuu ka soo baxay amhilatu lmubaalaqa ayuu halka ku sheegaya amhilatu lmubaalaqa owsaan khaas ahaaneed ayay ku timaadaa owsaanta ay ku timaadaa laba u qaybsami shaad iyo qiyaas qiyaaska waa shan wasan waa shanta musanifka meesha uu ku qoray facaal iyo mifcaal iyo facuul iyo faciil iyo faciil shantaa wasan wey shantaa wasan amhilatulmubaalago oo qiyaas ah wey amhilatulmubaalaqadaa qiyaaska ah ismi faacil bay la mid tahay tiig bi tiig keli a waxay kaga bedelan tahay ismiga faacil aslulficliguu tusiyaa amsilatu lmubaalaqadana kasro iyo takraar ayay tustaa ficligii oo in badan la celceliyey iyo farabadnibay tustaa oo zaydun daaribun camran haddaan idhaahdo macnihii zayd camar buu garaacayaa iyuu tusi ismigan faacil garaac oo kelia garaacaa ma badan yahay ma yar yahay ma tusay meesha daarib daraab haddii aan dhigo oo ismi faacil amilatu mubaalaqa ah wuxuu tusinayaa ismiga faacil wixii uu tusinayo garaaci ah iyo weliba kasre iyo takraar in garaaca inbadaan ninkan uu ku celceliyuu badan yahay garaacaasi ayuu tusin intaasay kaga bedelan tahay amaa xagga shuruuda iyo camalfalka ismi faacil ayay la mid tahay oo ismiga faacil wixii alwata bilaa shardin buu camalfalayay amilatu mubaalaqana wixii alwata bilaa shardin ayuu camalfalay ismiga faacil al hadduusan wadanin afar shardi ayuu ku camalfalayay amilatumubaalaanana afartii shardi ayay ku camalfalay sidaa u garo facaalun ow mifcaalun ow facuulun saddexdaa wasani badiilun bedel weeye can faacilin faacil ayay bedel ka yihiin fii karatin badin dhexdeeda ayayna bedel oga yihiin marka wax la badinayo fayastaxiqu wuxuu mudani maa wixii lahu faacil u sugnaa min camalin camal iyo shuruud xaal u yahay wa qalla camalka wuu yaraaday waqalla wuu yaraaday daa camalkaasi fii faciilin wa facili facil iyo facil ayuu ku yar yahay oo wuxuu u jeedaa shanta wasan saddexda hore inay camalfalaan ayaa badan labada dambe faciil iyo facilna camalfalkaa ku yar weliba faciil baa sii camal yar facilka ayaa waxoogaa roono camalfalkiisa wamaa siwa lmufradi milahu jucil fi lxukmi waashuruudi maa camil wamaa shayga siwa lmufradi mufrad ka soo haray jucila waxaa laga yeelay milahu mufradka oo kale fi lxukmi xukumka dhexdii ayaa looga yeelay iyo wa shuruuda xayu maa meel alla meeshuu camila camalfalaya halkanna wuxuu ka hadlayaa amhilatu lmubaalaqa iyo ismi faacil labadaba dabada ka mar mufrad iyo hayrulmufrad isku si bay u falayaan oo wixii aan mufrad ahayn amhilatu lmubaalaqa iyo ismi faacil haddii musanna laga dhigo ama jabac laga dhigo jamacaa jamcu tasxiix iyo jamcu tagsiir midkuu doonaa ha noqdo sida ficligay u camalfalayaan shuruudana shuruudii aan soo sheegna weeye waxba ku ziyaadi maayo waxna ka nusqaami maayo oo tasniyanimadani iyo jamcnimadani waxba ka dhibi mayso ismiga faacil hadduu mufrad yahay hadduu taniye yahay hadduu jamc yahay isku siba u camalfali amilatmubaalaqana waa sidaa ay ujeedaan wamaa shayga siwalmufradi mufrad ka soo haray waa muane iyo jamce jucila waa la yeelay milahu mufradka oo kalaa laga yeelay fi lxukmi xukumka dhexdii ayaa looga yeelay iyo washuruudi shuruuda xayumaa meel alla meeshuu camila camalfalay wasibidi licmaali tilwan waqfidii wa huwa linasbi maa siwaahu muqtadii wasib nasbi bidilicmaali camalsiinta kan u saaxiibka ah waxaad ku nasbisaa tilwan taaliyan kan ku xiga waqfid ama ku khafdi wa huwa dilicmaalkii muqtadin mid dalbaya weeye linasmi maa siwaahu kaa waxaa ka soo haray nisbihiisuu dalbaya halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka ismiga faacil ama amhilatu lmubaalagada dilicmaal ayagu u jeedaayo qoladan camalfalayso waxaa bannaan mafcuulkoodii in loo idaafeeyo inaan loo idaafayninee lagu nasbiyaana way bannaan tahay oo daaribunu zaydan inaad tidhaahdaa waa ku bannaan tahay daaribu zaydin inaad tidhaahdo idaafaysana waa bannaan tahay mar hadduu caamil yahay ee camalfalayana idaafada takfiif bay faa'iideyni ilaa idaafadu lafdiyay noqoni hayru maxda weeye waa soo maray soo maa waa yahay inaad ku nasbisaana waa bannaan ina allaha baaligun amrahu ina allaha baaligu amrihi laba qiro wey baaligun amrahu mafcuulka lagu nasbiyo iyo in loo idaafeeyo jaaza wajaaza wey ismiga faacil waxa loo idaafaynayo amilatumbaalaqadaba waxa loo idaafaynayo ama la nasbinayo waa mafcuulku marfuucooda weligood looba idaafeeyo marfuuca haddii aad u idaafayso sifa mushabahay noqonayaan ismu faacilnimo iyo waa ka tegayaan ee waxaa loo idaafaynayaa waa mafcuulkooda waxa in loo idaafeeya ay bannaan tahay waa mafcuulkooda sidaa darteeda musanifku wuxuu leeyahay wansib bidilicmaali tilwan kan ku xiga nasbi mafcuul ilaa hadduu marfuucooda yahay lama nasbiyeyna waa la rafcin lahaa waxaa loo idaafaynaya waa kii la nasbinayey mafcuulkii wey haddaba laba mafcuul hadduu nasbin jiray ismiga faacil laba mafcuul hadduu nasbin jiray midka ku xigaa u idaafay ama ku nasbi kaas ku xigaad idaafaysay oo idaafo aad ku jartay ama aad nasbisay kan ka soo haray ee mafcuulka labaada ama mafcuulka saddexaada ah, nasbo waxaan ahayn kuma bannaano sidaa ayuu u jeedaa oo waxaan bannaanayn ismiga faacil laba mafcuuluu nasbinayaan labadaba u wada idaafayni laa yumkin wax suuroobi kara maaha ee waxaad u idaafayn kartoo keli ah, midka ku xiga oo idaafe ama nasbi amaa mafcuulu aaniga in la nasbiyo ayaa laazima in la jaraana ma bannaana arrinkaasu u jeedaa marka uu leeyahay mafcuulka ku xiga way idaafe ama nasbi jaaza wajaaza weeye waa hadduusan mafcuulka damiir noqonin mafcuulka hadduu damiir noqdo in loo idaafeeyaa laazima nasbama bannaanaanayo in loo idaafeeyaa laazima hadduu damiir noqdo ee marka waa la nasbini laleeyahay oo nasbada jaa'is weeye laleeyahay waa hadduu ismi daahir yahay sidaa u gal wansib nasbi bidilicmaali camalsiinta kan u saaxiibka ihi tilwan taaliyan kan ku xiga ku nasbi wakfid ama ku khafdi wa huwa dilicmaalka muqtadin mid dalbaya weeye linasbi maa shay nasbihi siwaahu kaa loo idaafeeye ka soo haray kaas loo idaafeeye ama lagu nasbiye wixii ka soo haray mafcuulu u ujeedaaye waa la nasbini war kale ma jiro wajuraawin sibtaabica aladi khafad ka mubtagii jaahin wamaalan man nahad wajruru jar aw insib ama nasbi taabica aladii kii taabicii in khafada khafdoomay wadaalika ka mubtagii jaahin jaah nin dalbayo iyo wamaalan xoola nin dalbaya man ruux weeye nahaba hingaday halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka ismiga faacil marka aad mafcuulkiisa u idaafayso mafcuulka lafdiguu ka jaran yahay taqdiirtana wuu ka nasbisan yahay saxiix haddaba taabica mafcuulkaas aad raacisay bal ka waran ismigii faacil waad idaafaysay mafcuulkiisii baad u idaafaysay mafcuulka lafdiguu ka jaran yahay taqdiirtuu ka nasbisan yahay taabica aad raaciso maxaad ku samayni lafdigaad ka raacina ama maxalkaad ka raacina jaazim wa jaazim lafdiga ka raaci oo jar oo waxaad tidhaha daaribu zaydin wa camrin ama nasbigoo daaribu zaydin wa camran dhahoo taqdiirtii nasbisneed ka raaci sida masdarkiiba aan ku soo marray waxaa jira taabica lix jeer oo matbuuciisa lafdiga laga raacinayo ama maxalka laga raacinayo lix jeeray tiriyaan lixdaasi waxaa ka mid a ah masderkii aan soo marray masderka macmuulkiisa haddii loo idaafeeyo taabica aad macmuulkaan raacina lafdan wa taqdiira midkaa doonto ka raaci ka labaadna kan wey saddexaadna waxaan ku mari doonnaa baabu dhidda insha allahu tacaala sifa mushabbaha ka mid ah xafuljar zaa'ide wixii lagu jaro ayaa ka mid ah. adigu ilaa lix bay tiriyaan wajruru jar'a winsib ama nasbi taabica ladii kii taabicii in khafada khafdoomay mudaafu ilayhinimo ku khafdoomay taabiciisa nasbi ama jar biaalkii ka mubtagii jaahin wamaalan mubtaii waa ismi faacil jaahinna waa mafcuulkiisii oo loo idaafeeyey maalan ayaa lagu cadfay wa maalin in la yidhaahdee lafdiga lagu cadfaa way bannaan tahay wa maalan oo la nasbiye taqdiirta lagu cadfaana waa bannaan tahay ka mubtagii jaahin jaahnin dalbayo iyo wa maalan xoolo nin dalbayo man axad weeye nahadba hingaday wa kullu maa qurira lismi faacilin sma mafcuulin bilaa tafaaduli fahuwa ka ficlin siiqa lilmafcuuli fii macnaahu kalmucdaa kafaafan yaktafi wa kullu maa shay dhammaantii qurira loo sugay lismi faacilin ismi faacil waxaa loo sugay dhammaantii yucdaa waa la siinay isma mafcuulin ismi mafcuul ayaa la siinay bilaa tafaadulin kala badasho la'aantii ayaa la siinay fahuwa ismiga mafcuul ka ficlin ficli ayuu la mid yahay ficliga oo siiqa la dhalaaliyey limafcuuli majhuul loo dhalaaliyey fii macnaahu macnihii ayuu kula mid yahay wadaalika kalmucdaa ninka la siiyey kafaafan wax ku filan yaktafi wuu kaaftoomi halkanna wuxuu ka hadlayaa ismi mafcuul baabka wuxuu kaga hadlayey saddex arrimood ismi faacil iyo amhilatu mubaalaqa iyo ismi mafcuul ismi faacil iyo amhilatu mubaalaqa wuu ka soo hadlay ismi mafcuul ayuu halka kaga hadlayaa ismi mafcuul dhammaantii taxwiil ayuu ku sameeyey wuxuu leeyahay ismi mafcuul ismi faacil ayuu la mid yahay axkaamtii ismiga faacil aan usoo sheegnay ayuu kula mid yahay waxba kagama bedelna shuruud haddii la yidhaahdo wixii alwata bilaa shardin ayuu camalfali ismiga mafcuulaan alwadaninna afartii shardi ayuu ku camalfali waa yahay haddii la jamciyo ama la taniyeeyo wuu camalfaliyo waxba ka dhibi mayso jamca iyo taniyadaasi kasoo ismiga mafcuul jamca la jamciyaa uu noqonayo jamcu mudakar saalim ama jamcu muanau saalim jamcu tagsiir in la jamciya qiyaas ma aha insha alla baabu jamcu tagsiir ayaan ku mari doonna mawaadicii yar ayaa la jamciyaa mashaa'iib iyo malaaciin iyo sheegsheegaan oo malcuun iyo mashcuun oo la jamciyo mashaa'iib calaa wasni mafaaciil ay ku jamcinayaan mawaadic yar ayaa la sheegaa jamcu tagsiir lama jamciyo ismiga mafcuule waxaa la jamci ismi mafcuul calaa wasnihi wey wax laga hadlay ismiga mafcuul hayru wasnihi haddii uu yahay waa la jamcin karaya laakiin ismi mafcuuloo calaa wasnihi ah in la jamciyo jamcu tagsiir in la jamciyaa qiyaas ma ahee mawaadic yar ayaa samac ahaan loo maqlay jamcu mudakaru saalim iyo jamcu mu'anasu saalim iyo waxaasaa la jamciyaa haddiiba la jamciyo ama la taniyeeyo mufradkii buu la mid yahay adigoo ismigii faacil un ka soo qaad hal mawdic buu kaga bedelan yahay halkii mawdic buu sheegay musanif mawdicaasi waxaa weeye ismiga faacil faacil buu rafciyaa ismiga mafcuulna ficli majhuuluu la mid yahay oo naaibulfaacil ayuu rafcini intaasu kaga bedelan yahay wa kullu maa shay dhammaantii qurira la sugay lismi faacilin ismi faacil loo sugay yucطaa waa la siini isma mafcuulin ismi mafcuul ayaa la siini bilaa tafaadulin kala badasho la'aan ayaana la siini fa huwa ismiga mafcuulka ficlin ficli ayuu la mid yahay ficliga oo siiqa la dhalaaliyey lilmafcuuli mafcuul loo dhalaaliyey fii macnaahu xagga macnihiisa ayuu kula mid yahay wadaalika kalmucطaa kii la siiyey kafaafan wax ku filan ruuxii la siiyo yaktafi uu kaaftoomi almucطaa ismi mafcuul weeye mucطaa naa'ibulfaacil ayuu rafcini waa yahay naa'ibulfaacilkaa marjiciisa kitaabka markaan dhammaynaa la isweydiinaya kusii mashquula beydka dambe si aydan u dhegaysanin <laughs> kalmucطaa ismiga kafaafanna mafcuulu aanigiisii wayuu nasbiyey yaktafi ficliga majhuulka loo bineeyey ficliga majhuul loo binayay markaan ka soo hadlayni beydkii ugu dambeeyey musanifka wuxuu ku sheegay ficliga majhuulka loo bineeyey hal naa'ibulfaacil ayuu qaadani halka naa'ibulfaacil wixii ka soo harana wuu wada nasbinaya so sidaa ma ahayn ayaan ku soo marnay kanna waa sidii oo kale ismiga mafcuul hal naa'ibulfaacil ayuu rafcini wixii ka soo harayna mafcuulu bihinnimo iyo waxaasuu ku nasbini u wada nasbini wakaa wqad yudaafu da ila smin murtafic macnan kamaxmuud lmaqaasidi اlwarc waqad yudaafu in la idaafeeyaa suurowdaa daa ismigan mafcuul ila smin ismi in loo idaafeeyo ismiga oo murtaficin rafcoomaya macnan xagga macnaha ka rafcoomayo in loo idaafeeyaa suurowdaa wadaalika kamaxmuud lmaqaasidi maqaasidiisa ninka la mahadinayo alwaricu ninka xalaal miiradka awey yacni wuxuu leeyahay ismiga mafcuul naa'ibulfaacilkiisaa loo idaafeyn kara naaibulfaacilkiisa marka loo idaafeeyo sifa mushabahu noqon ismiga faacilba faacilkiisa waa loo idaafeyn kari isagoo ismi faacil ee faacilkiisa looma idaafeyn kare ismi faacil waxaa faacilkii loo idaafaynayaa sifa mushabaha marka uu noqdo oo daahirulqalbi jamiili daahiri buu sifa mushabaha insha allahu tacala musanifka ku keeni doonaa sifatun ustuxsina jaru faacilin macnan biha lmushbiha tasfa lfaacili wasawquhaa min laazimin lixaadirin ka daahiri lqalbi jamiili daahir buu keeni doonaa daahir daahirka ismi faacil buu waagii hore ahaan jiray faacilkiisaa loo idaafeeyey sifa mushabbahuu noqday farqiga udhexeeyana waa sheegi doonaa insha allahu tacaala markiisa ismiga mafcuul sidoo kale marfuuciisa in loo idaafeeyaa suurowda marfuuciisa haddii loo idaafeeyana sifa mushabahu noqonaya sidaa u kalo waqad yudaafu in la idaafeeyaa suurowda daa ismigan mafcuul ilasmin ismi in loo idaafeeyo ismiga oo murtaficin rafcoomayo macnan min jihati macno ka rafcoomayo naa'ibulfaacilkiisi wey wadaalika kamaxmuudulmaqaasidi maqaasidiisa kan la mahadinayo alwariicu xalaal miiradka weeye ruuxa xalaal miiradka ah maxmuud waa ismi mafcuul almaqaasida loo idaafeeyeyna naa'ibulfaacil bay waagii hore u ahaan jirtay ee sifa mushabaha ayuu ku rafcisan yahay waka sifa mushabaha macmuulkeysii loo idaafeeyey wey wallahu aclam sala allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed wala ali wsabi hayehe almucdaa